alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim muxamed bn cabdillaah khaatami اlanbiyaai wاlmursaliin wcla aalih waasxaabihi اlkiraam wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wzidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqoliyo koob iyo siddeetan suurat lacraaf waa aayadihii sida fiican uga warramayay adag ilahayna uu ku nuuxnuuxsanaya xaqiisa oo ah towxiidka waxay aayaadku ihbaat ku samaynayaan xaqa ilaahay subxaanah iyo risaalata rasuuli sala allahu calayhi wasalam risaaladda ilaahay nebi maxamed uu soo dhiibay iyo waxyiga saddexdaa arrimood ayaa aslulmasale iyo lafdhabar u ahaa waxay suuraddu ku hadlayska hadlayso intii baynu ku dhex jirnaa ilaahay wuxuu uhi wa miman khalaqnaa dadkii aanu abuurnay ummatun yahduuna ummad baa ka mida ku hanuunsan bilxaq xaqay ku hanuuninayaan dadka wa bihi yacdiluun waanay ku cadaalad samaynayaan waaladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey sanastadrijuhum waanu qaban doonnaa ama lugoyn doonnaa min xaysu laa yaclamuun meel aanay garanayn wa umlii lahum waan u kaadinayaa inna kaydii matiin kaydkaygu waa mid aad u adag buu lahayd matiin shadiid aayaddu waxay tilmaamaysaa dadkii ilaahay rusushana uu soo diray kitaabkana uu soo dejiyey inay qaybsameen labadaa qole halkaa uu ku sheegay qur-aankuna aad uga warramo ayay u qaybsameen qola waxa weeye dad xaqii ku hanuuninaya ummadda isagana ugu xaqsooraya marka yahduun yahtaduuna iyo yahduuna baa kala duwan ka tirada yar ama xarfaha koobanina waa mucadoo mafcuul buu qaadanayaa waana ka halkan ku yaalla yahtaduun haddii la odhan lahaa dee aayadda kuma qorna isagu way hanuunayaan wey marka qofna waa qofu xanuuninaya qofna waa qof isagoo hanuunsan yahduuna bilxaq yahduuna annaasa bilxaq wa ila alxaq dadka xaqay ku hanuuninayaan dabcan iyaguna way ku hanuunsan xaqaanay ku cadaalad samaynayaan waxaynu halkaa ka fahamnay dadku in fara badan bay idhahdaan cadaalad baanu wadnaa alxuriyatu walmusaawaatu walcadaalatu walxuquuqu linsaan wax fara badanna noocaas iyadoo la isku daba taxo oo lagu gaashaamanaya ayaad ummadaha ka maqashaa laakiin cadaaladu waxa laga helaa un hanuunka ilaahay aayaddu taasee caddaynaysa dadkana way hanuuninayaan hanuunkaa ilaahay uu keenay ka laftiisana way uga xaqsoorayaan marka cadaalad dadku way hadalhayaan laakiin masdarulcadaala iyo cadaaladda lafteedu waa waxyigan weeye hanuunkaa ilaah ummadi waa kuwa ah ummadda labaadna waa kuwa aayaadka ilaahay beeniyey aayaadka ilaahay waa hanuunka aayaadka ilaahay waa kuwa lagu cadaalad samayn lahaa kadabuu biaayaatina aayadaha iyagiibuu lahay waa aayaadkii ilaahay waa waxyigiisii waa kalaamkiisii waa kuwii dadka ku xidhaya ilaahay waa kuwii barayay xaqa ilaahay addoommaha iyagana wuxuu siinayaa sanastadrijuhu min xayu laa yaclamuun istidraajku waa lugoyn wey istidraajku waa qabasho qofkii oo la lugooyo barbarhaadhna ay qaadayo oo sidaa u dhex butuluqsanaya wixii loo dhiibay ayaa adhaxda laga jebinaya markaasuu dirgan waaya afka u dhacaya min xayu laa yaclamuun meel aanay filayninbaa ilaahay uu ka qabanaya sidaa daraaddeed waxalla waxay gaaladu haystaan wakhtiga ummaduhuna ay ku majeertaan in fara badanna isha lagu hayo waxaa lagu tilmaamaa ana hada kullah tamkiinu listidraaj tamkiin waa wax ilaahay uu gacanta u geliyey laakiin waa istidraaj halka dadka muslimiinta waxa ilaahay uu gacanta u geliyay horumar ay helaan yusamaa tamkiin ataradi tamkiin arida waa wax ilaahay gacanta u geliye uu kaga raaliya qolana wixii gacanta loo geliya waa lagu lugoynaya iyagiiyo dadka ku dayanayaaba qolana wixii gacanta loo geliya waa dadka iimaanka lehe ilaahay baa uga raaliya walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum waayahay ilaahay wuxuu uhi wa umlii lahum ina kaydii matiin imlaagu waa ukaadinta ukaadinta ilaahay uu kaadinaya ina allaha la yumlii lidaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu nebi maxamed wuxuu leeyahy daalimiinta iyo daalimka ilaahay wuu u kaadiyaa markuu qabtana ma dhaqaaqaa hadduu dowlad yahay iyo haddii uu qof yahay iyo hadduu mid wax maamulo yahay daalimku mararka qaarkood baa la odhanaya war malakanima ma dhimanayo qaarkoodna waaba ibliisku wuu ka shakisina wuxuu odhanaya war malaa isagaaba hagaagsan oo haddaa maxaa loo qaban waaya haddii aanu hagaagsanayn kaydka ilaahay waxa weeyaan inuu kula dhaqmo kuwaa wixii ku habboonaa kaydka basharka iyo bani aadamku waa khiyaamo iyo gabasho iyo wax lasoo xadhig laakiin ilaahay kaydkiisu kaasoo kale ma ahee waa kayd isagana ku munaasiba kuwa uu kula dhaqmayana ku munaasiba oo aan gabasho iyo cadaaladdarro toona lahayn baraarujintiisibaa ilaahay uu bilaabay wuxuu bilaabay xiwaar iyo dood inuu u furo cuquusha basharka ee waxyiga uu kula hadlayo ayaa ilaahay ah, sidii lagula doodi lahaa iyo sidii loo qancin lahaa ee cid waliba ay wax fahmi layd baa ilaahay ula hadlo wuxuu ihi awalam yatafakaruu maxay u fikri waayeen maa bisaaxibihim min jinna saaxiibkoodan oo nebi maxameda waaliy kuma sugna ma waa la xaasha in huwa ilaa nadiirun mubiin waa rasuul digayo digniintiisu cadda awalam yanduruu miyaana eegin may eegaan fii malakuuti samaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka ilaahay uu leeyahay wamaa khalaqa allaahu min shayin iyo waxallayla wuxuu ilaahay abuuree shay uuna faraha badan miyay mar kale eegaan wa an casaa waxa dhow an yakuuna waxaa laga yaaba an yakuuna inuu noqdo qad iqtaraba ajaluhum wakhtigoodiiba inuu soo dhawaaday taana may ka fikiraan wakhtigoodii inuu soo dhawaadayba fa biayi xadiiin warkeebay bacdahu qur'aanka aanka dabadii yu'minuun rumaynayaan waa hab su'aalo su'aalaha ilaahay uu soo dhigay subxaana su-aalahaas waxay tilmaamayaan in dadka had iyo jeer ilaahay uu aada u baraarujinayo oo usluubka as-ilada waxaa faaiidadiisu ay tahay qofku marka had iyo jeer hab su-aal wax loogu soo dhigo intibaah buu samaynaya aad buu u baraarugaya isagaa ka isu dhigaya ama ka fikiraya inuu ka jawaabo dabeedna markay u sahlantahay si weyn buu u qaadanaya waxa loo sheegayo markaa ilaahay wuxu uhi miyay fikiraan awlam yatafakaruu markaa jumlo go-an waa noqon kartaa oo may ka fikiraan maxay wax kastoo ka fikir mudan risaaladda may ka fikiraan nebiga may ka fikiraan ilaahay awooddiisa may ka fikiraan ilaahyaashay caabudayaan may ka fikiraan marka halkaa waxaad ka fahmaysaa diintu inay tahay diin alcaqli waalfikri waalfidra diin fikirka baraarujinaysa oo dhiirinaysa diin fidrada wanaagsan waafaqsan diintii caqliga oo iyo fikr aanay diidanayn laakiin fikri iyo caqli bilaa cilmiyahoo jaanjaamay oo glaysor kacay oo falsafad ku salaysan way kala diidayaan aimada qaarkood waa israaciyeeno awalam yatafakaruu maxay uga fikiri waayeen maa bisaaxibihi min jinna saaxiibkood inaanu waalayn nebi maxamed inaanu waalayn bal maxay taa uga fikri waayeen qisooyinka had iyo jeer nimankaa marar badan ka sugbayna kolka loo noqdo intay ka fikireen bay caddaatay inaanu nebigu waalayna kii ugu miirqa badnaa u yahay oo iyagaa mar shiraoo yidhi maxamed aan iska waraysanay arrinkiisa aan faallayno waa gaaladii waaweyneede reer quraysheed markii la faalleeyey waa sixir leh waa kaahin waxbuu soo qortay wuu waalan yahay wixii oo dhan intay halkaa ka tuureen bay idhahdeen ma intaa midnaba ma ah raggii ugu adkaa weliid ibnu muqiira baa ka mid ah marka iyagoo gartay inuu hagaagsan yahayba haddana maal iyo mansab iyo madaxtinimo idin dhaafi daraaddeed bay nebiga uga hortageen nebigu waa nebi digaya digniintiisuna caddahay doorka qofka muslimkaaba ah taasina ka mid qofka muslimka ahi waa bushaaraynaya wuu digaya waa nusuustii wax lagu wacdiyaya dadka loo sheegaya labadaa ah ka kooban digniinta dad walba uu gaadhsiiyey ehelkiisaa ugu horreeya waandir cashirataka alaqrabiin ummadoo dhan buu baaqay jilibjilib buu ugu baaqay xaafadiisii ilaa inantiisii faadima ayuu u yeedhay wuxuu leeyahay ana nadiirun bayna yaday cadaabin shadiid cadaab soo socdo adag hortii baan ka digayaa waxaa kaloo ilaahay uu raaciyey waxyaabaha laga fikiraya inay ka mid tahay haddii aayaadka ilaahay la ahriyaya la aagay aayaadka ilaahay la akhriyaya caalamka haddana awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati wal malakuut waa lahaanshaha samooyinka iyo yaa leh yaa leh yaa sameeya yaa maamula yaa habeeya samooyinkiiyo dhulka marar fara badan buu qur-aanku xusaa markuu dadka wax tusaya aayaadka kownigaa waxa ay yihiin waxyaaba aan lagu murmi karayni wey dadku haddii waxyaabo kale la sheego way ka murmi karaan dee sidii namruudba nebi ibraahim ula murmuudha anaa wax nooleeyo dila laakiin ciriyo dhul cidina ma sheegan karto mid odhanaya anaa abuuray iyo anigaa sidan odhanaya midna ma jiro dabeedna mar hadday yihiin shay mutafaqa mar hadday yihiin wixii la arkaya kii ugu weynaa ilaahay mar walba indhaha dadku u jeediya miyaanay arkayn wamaa khalaqa allaahu min shayin waxa ilaahay u abuuray uuna shay ah waxa ilaahay u abuuraya shay ah macnaha diraasatu lxayawaan ama diraasatu lmakhluuqaat diraasatu dawaab marka had iyo jeer dabagal iyo dhabagal lagu sameeyo xayawaanka iyo habka ilaahay u abuuray iyo habkay u noolyihiin iyo habkay isu difaacaan iyo habkay arsaaqada u raadsadaan awood ilaahay baa kaaga muuqanaysa subxaanah maxay uga fikiri waayeen an casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum in ajashoodiiba laga yaabo inay soo dhawaato haa way soo dhawaatay kullu aatin qariib wax kastoo soo socdaa uu dhowyi inna maca alyawmi maanta berri baa wehelisa waa run maanta haddaad joogto berri baa ku xidhiidhsan dawaamulxaali min almaxaal xaaladaad ku jirtaa inay sii socoto lagama yaabo marka waxyaabaha u baahan inaynu in fara badan ka fikirno ayaa a ah qad iqtaraba ajaluhum mar kastood ka fikirtaa dareensantae ajashaadu inay sooba dhowdah maalmaha yar aad leedahay inay soo afsharmi karaan waad baraarugaysaa waad camal falaysa ilaahay iyo aakhiraad xusuusanaysa rajaad leedahay fa biayi xadiidin bacdahu yu'minuuna waxay sheegaysaa warkeebaa ka dambeeya qur-aankoo la rumaysan karaa laa mid sida qur-aanku wuxuu sheegay uu qanciyey kadib la rumaysan karaa ma jiro man yudlil illaahu qofku ilaahay lumiyo falaa haadiya lahu cid hanuuninaysaa ma jiro wayadaruhum rabbi wuxuu kaga tegayaa uu ku daynayaa kuwa ah fii duqyaanihim kibirkooda iyo xadgudubkooda yacmahuuna iyagoo ku wareersan yas'aluunaka cani saacati qiyaamaday ku waraysanayaan ayaana mursaaha goormay sugmaysaa ay dhacaysaabay ku leeyihin qul waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuha aqoonteedii ogaanshaha qiyaamuhu cinda rabbi ilaahayga agtiisu ahaado ilaahay unbaa ogsoon laa yujalliiha uma muujinayo uma caddaynayo liwaqtihaa qiyaamada wakhtigeeda ilaa huwa isaga mooyaane isaga mooya cid ogi ma jirto faqulat way cuslaatay fi samaawaati waalardi ciriyo dhulba qiyaamada aa la sheegee soo socotaa way ku culus tahay laa ta'tiikum idinma imanaysa dad yahow qiyaamadu ilaa baktatan kadunbay ku imanaysaa ilaahay uma sheegayo dadka eh waa ku kadinayaa midba midba meel u marayaba yas'aluunaka nebi maxamedo way ku waraysanayaanoo qiyaamaday ku weydiinayaan kaanaka iyadoo laguka'annaka xafiyun adiga oo caalim ku ab canhaa xaggeeda ama adiga oo kii ka jawaabi lahaaya ayay ku weydiinayaan macnaha sidii wix aad ka jawaabi karto ood xariif ku tahay sidii nin xariifka u abay ah ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa iskaba xawilo warkeeda isweydaari innamaa cilmuhaa cinda allah qiyaamaha ogaanshihiisu alla agtiisuu yahay walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadkase intooda badani ma garanayaan sidaa ku dhe ilaahay saasuu xusay guuldarradu ciday ku dhacday waa man yudlil illaahu falaa haadiya lah ka ilaahay lumiyo cidina u bixi mayso arsaaqada weyna ilaahay u bixiyaa waa hidaayada markaa kol haddii hallow loo qadareeyaa u gurmanaya tolkiisu hanuun ma siin karaan dowladiisuna ma siin karayso maalkiisuna ma siin karayo laakiin hidaayada ilaahay baa leh man yudlil illaahu falaa haadiya lah man yahdih illaahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah khudbat lxaaja lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam khudbadda uu nabigu had iyo jeer hadalka ku furfuran jiray labadaa eraybaa kusoo noqnoqon jiray kuu ilaahay hanuuniyo cidi hallaabin mayso ka halaabayna cidi hanuunin mayso deeqda u weyni waa hanuunka marka ilaahay baa wuxuu xusay dadka noocan oo kale ah ee diinla-aantani ay ku dhacdo inay indhalaayihiin oo ay dhagalaayihiin oo ay kibirsan yihiin wayadaruhum fii duqyaanihim yacmahuun duqyaanku waa xadgudubka yacmahuuna way ku indhalaayihiin macnaha dadkaa mar hadday bilaa hanuun noqdaan dadku waxay xiiseeyaan waa duqyaan waxa xirfada u ahay waa kibir waxaa ka dhex hadlayaa waa iblays xaqiiqadooduna waa inay indhalaa nolosha gebigeedu dadka aan diinta iyo iimaanka lahayn noloshoodu waa muuqaalkaa ilaahay uu bixiyey fii tuqyaanihim yacmahuun waa ummad xadgudub iyo kibir ku dhex wareersan weeye ku dhex wareersan wax alla waxa loo fikiraya loo ordaya iyo istaraatiijiyadaa la dejinayaa indhala-aan iyo iyo ayaan daradaasay ku salaysan yihiin arrimaha aynu rumaynayno waxaa ka mid ah qiyaamada waa arrimaha qaybka ah waa arrimaha ilaahay awooddiisa muujinaya waa arrimaha insaanku aan waxba ka ogeyn arkaantii iimaankana rumaynta aakhiro iyo qiyaamadu waa ka mid weeye kolkaasaa dabeedna ilaahay uu tilmaamayaa in ummadaha qaar beeniya ay jiraanba iyaga oo ku dheeldheelaya ku weydiinayaan yas'aluunaka cani saacati ayaana mursaaha fii ma anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaha su-aashu way kala duduwan tahay mar waxay noqotaa su-aalu listiclaam walistifsaar in qofka laga doonayo bal wax nooga kordhi su-aashu mar waxay noqotaa su-aalu listihzaa iyada oo qofkan wax su-aalayaa jees jees uga jeedo su-aasha qaarkeed waxay noqotaa su-aalu lcinaad walistinkaar qofkiioo canaatamaya oo diidaya inta oo su'aal midna kama furna baabkan inta oo su'aal midna kama furna ka rumaysan laftiisu inuu warwaraysto idhaahda mata saaca ayaa loo diiday xataa ka dafira isaga halkaa iska dhig laakiin ka rumaysan qudhiisu qiyaamada inuu idhaahdo waa goorma baldhaydkeeda sheeg bidaat taariikhdeeda noo maya malaga malaku jibriil iyo rasuulka wada fadhiya calayhim asalaatu wasalaam ayaa isweydiiyo malagu markiiu dee arkaantii iimaanka iyo arkaantii islaamka iyo arkaantii ixsaanka iyo wuxuu dhan markuu nabiga weydiiyey ee uga jawaabay hadduu qiyaamada weydiiyey nabigu wuxuu ugu soo ururiyey mal mas-uulu canha biyaclama min asaa'il isma dhaamo dee kan adiga anigii aad weydiisay iyo adiga iweydiinayaa labadeen iskuma dhaamo ayaana mursaaha irsaagu waxa weeya sugnaanshaha al ilaahay baa wuxuu uhi wa quduurin raasiyaat nebi sulaymaan colaalkiisu waxay lahayn dheriyo sugan marka ayaana mursaaha mataa hubuutuhaa wa wuquucuha goormay sugmaysaa saasay ku weydiinayaan intooda faraha badan waxay iska jeesjeesba nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaha gaaladaa jeesjeeska la iman jiray laakiin asxaabta iyo dadka reermiyiga ah iyo kuwa weydiiyana cilmigeeda sidanunbuu ugu xawili jiray nin reer miyaawima wuxuu ihi mata yaa rasuul allah dee nin islaamaba qiyaamadu waa goorma xikmaddu markaa waxay keenaysaa wacyigelintu qofku hadduu ku weydiiyo waxaan muhiim ahayn ama meeshiisii aan la joogin in looga jawaabo su-aasha laakiin wax muhiima loo sheego markaa nabigu wuxuu ihi maada acdata laha maxaad u diyaarsatay dabeedna wuxuu ihi salaad iyo soom badan iyo mahayee laakiin xub allaahi warasuul ilaahay rasuulkumaa jecelaha almaru maca man axaba anta maca man axbabt haddaba ciddii aad jeceshahay unbaad ka agdhowdahay buu ugu bushaareeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam halkana ilaahay wuxuu uhi innamaa cilmuhaa cinda rabbi qul sidaa ku dheh laa yujaliiha liwaqtiha ilaa huwa ijlaagu waa faydidda ilaahay wuxuu u muujinayaa un isaga macnaa isagunbaa og cid kale ma oga faqulat fi samaawaati waalardi cirkiiyo dulka say ugu cuslaatay markay timaadda way culusta waayo way kala diraysaa cirna jiri maayo dhulna jiri maayo culayskeedu waa ka keenaya waxa aynu arkayna waxyaabaha u waaweyn oo cirkiiyo dhulkuu ka mid yahay inay meesha ka baxaan ida samaaun shaqad ida shamsu kuwirad inteed aragta war anugu waxaan ahay addoonkii ilaahay marka qof in halkaygaa lay dhaafiyana ma jecli buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam in darajadeedaa la idhaafiyo ma jecli marka laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah macnahaasay sheegaysa dhibi iyo dheef ma hayo haddii aan anigu dhib iyo dheef hayo sida ilaahay u hayo walow kuntu aclamu lghayba lastakartu min alkhayri wamaa masani yasuu qaybka haddaan wax ka ogahay qaybka maqan haddaan wax ka ogahay dee dhibaataba iguma dhacdeen khayrkana waxaan kala dooran lahaa sharka iyo khayrka marka wax soo socdaan balaayadana waan iska joojin lahaa khayrkana waan soo jiidan waan kala miiri lahaa hadduu dagaalgalayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka aan ku guulaysanayana waan geli lahaa ka kalena waabaan si kalaan uga dhambuuqsan lahaa ama waan uga bayri lahaa wamaa masani yasuu in ana ilaa nadiirun wa bashiirun liqowmin yu'minuun markaas halkaasi baa wadayfadiisii lagu cayimay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan ahay mid digaya waxaan ahay mid bushaaraynaya dadka ilaahay rumaysan baan una digaya una bushaaraynaya huwa ilaahay aladii khalaqakum min nafsin waaxida waa ka naf keliya idinka abuuray wa jacala minha zawjaha lamaanaheediibuu u sameeyey liyaskuna ilayha si uu u heshado falamaa taqashaaha markii u galmooday ee uu la kulmay lamaanihii kii kale xamalad xamlan khafiifan xamalad waxay qaaday xamlan uur khafiifan fudud fa marat bihi markaasay istamarat bihi saasay ku socoto ay ku daa'imtay falamaa afqalat markii ay cuslaatay dacawallaaha ilaahay bay baryeen labadii isqabay rabbahumaa khaaliqooda ahaa labadii qofa isqabay maxay leeyihin lain aataytanaa saalixan ilaahayow haddii aadna siiso qof wanaagsan lanakuunana min ashaakiriin waxaanu ka mid noqonaynaa kuwa ku mahadnaqa falamaa aataahumaa saalixa markuu ilaahay siiyey mid wanaagsan jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaa jacalaa lahu shurakaa waxay u yeeleen kuwo ay la caabudaan fii maa aataahumaa wixii uu siiyey ayay ilaahay ugu shariig yeeleen fatacaala allah waxaa fatacaala allah ilaahay baa ka hufan oo ka durugsan oo ka fog camaa yushrikuuna waxa ay ilaahay u shriig yeelayaan ay barbargelinayaan a yushrikuuna ma waxay ilaahay la caabudayaan maa laa yakhluqu shay-an waxaan waxba abuurayn wahum yukhlaquuna iyaga la abuurayo qisadani laba macnay culimmada mufasiriintu mariyeen qaarkood waxay leeyihiin lamaanaha halkan ilaahay uu kaga warramaya ilmaha loo hibeeyey gabadha uurka yeelata ilmaha loo hibeeyey ee markii dambena sidan xaaladdu uga dhacday waa aadam iyo xaawa qisaduna waxay ahayd bay leeyihiin caruurtaa ka dhiman jirto umay taabageli jirin shaydaanka xaawo waxuu waxyooday oo wuxuu ku yidhi inanka haddaad cabdulxaari u bixiso dhiman maayo markii ay dhashayna wuu iska noolaaday kadibna cabdulxaarikiibaa u bixisa shirkiga la sheegayaa waa kaa badan oo laakiin muxaqiqiintaah waxa ay leeyihiin odaygaa iyo islaantaa wanaagsan eh, nebiga iyo xaaskiisa taasi kuma habboona inay shirki sameeyeene arrintu waxa weeye si guud baa ilaahay uga warramaya ilmo bani aadam iyo marka hore nicmada ilaahay inay isaga baryayaan keligii markay nicmada helaanna wax kaley ku lamaaneeyaan hadday owlaad tahay iyo hadday adduun tahayba iyo hadday arsaaqo tahayba kolka hore dadku ilaahay bay keligii weydiistaan haddana markay helaan wax kaley ku dhex daraan marka labadii qof oo ilaahay isu eh, isu sakhiray oo xaas noqday oo xasilay oo degay oo kadibna ilaahay ubad baryay markuu ubadkii siiyeyna fitradii iyo diintii wanaagsanayd ka duway oo gaalnimo u saaray ayaddu tusaalaha ay bixinaysaa waa kaa waxa macnahaa iftiimin kara bay leeyihin xagga dambe waxaad ku arkaysaa iyada oo jamac aayaddu ay sheegaysa fatacaala allaahu camaa yushrikuun waa jamac weeyi ayushrikuuna waa jamac kale dee aadam iyo xaawana laba qof weeye marka jamaca ayaa fasiraya labadaa hore la sheegaya muanaha waxaa loo jeedaa inaanu xaaweyaan ahayne laakiin uu yahay awlaadiilba bani aadam oo dhan awlaadiilma aadam kuwooda shirkiga sameeya wey ayaa ilaahay halkan uu ku eedaynaya nicmadii ilaahay ee la odhan lahaa ilaahay adaa ku mahadsan in ummad kale loo daway huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida naf kale ilaahay idinka abuuro dee dadka o bani aadam buu ka farcanya waa awoodii ilaahay taas wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha wuxuu ka abuuray lamaanaheedii si uu heshado marka aadam si kolka loo eego xaawaa laga abuuray kolka guud ahaanba ilmo bani aadam la tilmaamayana dee dhadiga inagunbaa dhalay oo dhadigu dee inagunbuu inaga soo jeedaa ta adiga xaaska kuwa ninkan kale walaalkaaya ku ag taagan unbaa dhalay marka dumarkii raggii unbay ka farcan yihiin wa jacala minha zawjaha xikmadda iyo faa'iidada iyo sirta iyo nuxurka guurkana ilaahay wuu sheego liyaskuna ilayhaa buuli si uu ugu xasilo lama anuhu midiba kii kalu ku xasilaya wa aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa baynakum mawaddatan wa raxma marka guurku dhadhanka uu leeyahay baa kaasa muddadaa dheer ee aayaadku ay wakhtigaa hore ay soo degeen baa sidan ilaahay uga warramayay halka wakhtiga aayaadku ay soo degayeen ummadihii joogay hadday ahaayeen kuwa kiristanka iyo hadday ahaayeen hindida iyo kuwii dabka caabudaya iyo gabadha loo qabay inay tahayba shar ilaahay dadka dhex dhigay qaarkoodna ay lahaayeen talow majinba mise waa insi mise waa bani aadam qaarkood ay lahayen talow naf miyay leedahay qaarkood ay lahaayeen waxa ay tahay uun mid ragga uun laga soo daba tuuray oo lifaaqu yaro ah ayaa qur-aanku sidan uu tilmaamaya naxariis iyo nefis iyo raaxa inuu yahay guurkii iyo wehel labadii qof markay sidaa isku guursadeenee ilaahay isu sakhiray falamaa taqashaaha xamalan xamlan khafiifan kolkuu daboolamee uur yar qaaday oo ubadka laftiisa isaguna mawadatan waraxma ubadkaa lagu fasira waa naxariis iyo kalgacal labada qof markay isguursadaan naxariis iyo kalgacalka waxa keenaya oo sii haynaya ubad yeeshaan haddii kale aan istijaabina bay ku dambayn <laughs> waar bal adiguna meel u kac ma aan meel u kace dee waar ma istijaabinaabay ku dambaynaya marka liyaskuna ilayhaa waxaa sii hagaajinaya xamligan iyo uurkan iyo ubadkan min aayaati taqashaha qur-aanka sibqadiisa eeg nin lagu baraya inaad wixiina sheegto usluubna u sheegto oonad waxba afka ku ballaarinin markuu daboolay waxay ka turjumaysaa markay galmad sameeyeen iyo kulan xaas xamliga khafiifka ah waa uur fudud waa halkuu ka soo bilaabmaya fa marat bihi istamarat bihi sidii bay ku socotay oo korbuu u socdaa ilahay baa ku korinaya caloosha markii ay cuslaatayna waa markuu weynaaday falamaa afqalat waa hooyadii ilaahay bay baryeen dacawallaahu rabbahum waa ninkii iyo gabadhii waa wakhtiga ay dumarku taraaraystaan maxay u taraaraysanayaan bay kulanta taraaraha laguu sheegayaa ee gabadhu toddobada bilood marka ay maraysa ay ninkii ku qasbaysa leeda war talaaraha inoo gowrac way soo yaabyaabsanta talow nabadgelye maad ku dhali talo wax dhammaysta maad dhali talo wax nool maad dhali ilaahay kaa aqbala bay leedahay ilaahay kala caloosha galay taabageli isagoo talaaruhu dee wax jira aanu ahayn waqtiga halkaa markay marayaan bay barya bilaabeen lain aataytanaa saalixan lanakuunanna min ashaakiriin walad wanaagsan ilaahay haddaadna siiso waana kugu mahadnaqi markuu siiye saalixiibay jacalaa lahu shurakaa ilaahay u yeeleen sanamyaal ayay barbargeliyeen ilaahay la wadaaga fii maa aataahuma waladku siiyey adigan arkayoo kristanku had iyo jeer markuu qofku dhasho kiniisada la geeyaa dabeedna sibqa loo sameeya sibqa biyaha laydhaa eh, maaul eh, cumuudiya ayaa la dhexgeliyaa biyahaasaa loo dhexgeliyaa biyahaas waxa ay ka turjumayaan oo la leeyahy qofkani kol haddii uu biyaha la dhexgeliyey wuxuu noqday kristan dhab ah ayuu noqday taa way lahaan jireen haddadanna way leeyihin ilmuhu markuu dhasho waa loo samaynayaa sibaaqa ah markaasaa ilaahayna wuli sibqat allah waman axsanu min allaahi sibqa ilaahayaa ka rinji wanaagsan rinji xunoo liito oo aroor imika ka go-ayay sidaa u geliyeen kaniisadee eh. ilaahay sibqadiisa iyo rinjigiisa oo diinta ah oo uu ku soo dhashayba qofku ilaahayna kula soo ballamay caalamu dar sibqadaa ilaahay mid u dhigmaaba jira marka sababta sibqa loogu magacaabay diinta markaad doonaysa inaad fahamto sabab nusuulka aayadda ayaa ku sharxaya marka waa eedayn ilaahay uu ku eedeeyo waladkii iyo ubadkuu siiyey inuu qofkii meel kale ula baydho inuu idhaahdo xabaashan ku fadhiistay ama dhagaxan aan fuulay baa waladkiisiiy ama hebelkii dhabarka iga dharbaaxay ama weligii aan baryay ayaa ila soo orday xagga u kici waa lagu gubanaya halkaas waa diga lagu gubanayo laakiin ilaahay u dah subxaanah isagaa hibeeya yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukraanan wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima waa arrimo isaga un ku gaara kuu doono labusi dhadig buu siiyaa kuu doono la busiyaa kuu doono wuu isugu daraa kuu doono wuu qufulaa oo waxa uu ka dhigaa caqiim iyo madhalays marka yahabu waa hibadaa ilahay uu bixinayo arrinta waxay halkaa ka muuqatay dad iyo duunyaba waxay helaan aadamaha inkaarane gaalada ahi ilaahay way ka duwaano meelaan lagu eh, aan loogu talagelin bay mariyaan marka sidaa ay u badan yihiin culimmadu aad odhan kartana malaha way u qalantaa ambiyada iyo karaamadooda iyo cismadooda waa saas weeye in eedan ay leeyihiin bani aadamka ilaahay awlaadda uu siiye shirkiga ku sameeyey saa daraaddeed baa ilahay ui fatacaala allahu camaa yushrikuun ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an ayushrikuuna ilaahay ma waxay la caabudayaan maa laa yakhluqu shay-an waxaan waxba abuurayn wahum yukhlaquuna iyaga la abuurayo walaa yastatiicuuna lahum uma karayaan gaalada nasra inay u hiiliyaan walaa anfusahum yansuruun naftoodana uma hiilinayaan wain tadcuuhum sanaamyaashiibaa ilaahay u dhigdhigaya sanaamyaashiibuu meel fog kaga soo hadhay rabbi kolkaasaa wuxuu ihi wain tadcuuhum ila alhudaa haddaa hanuunka ugu yeedhaan waxaa caabudaysaan laa yatabicuukum idinma raacayaan ila waa qorye eh sawaaun calaykum waxa isugu kiin mid ah addacawtumuuhum u yeedhaa sanab hebelow kaalay haddaad tidhaahdaan am antum saamituun iyo haddaad ka aamustaan waa isugu mid aayaadkaa dambe oo dhan markaas tilmaantaasaa ilaahay uu kasii bixinaya waa xiwaar dood weeye ku salaysan qancin fidrada iyo caqligu ilaahay la hadlaya si basiidoo sahlan oo aan falsafad iyo cumqi iyo nadariyad iyo jadal kale toora u baahnayn laakiin aya waaxid qof kasta oo kuwa caabudaya oo ka agdhow qalbigiisa ilaahay uu ku baraarujin karo kii reer miyiga iyo tii habarta ahayd iyo wixii meelahan ku warwareegayay liitee sanamyaasha iyo kii aqoon ah, mid waliba si uu wax ku fahmi karaaba ilaahay uula doodaya ula hadlaya as'ilada su-aalaha eeg iyo sida loogu tilmaamayo waxay caabudeen waxaan waxba abuuraynine iyaga la abuurayo waa dhab dee ilaah astaantiisii awooddiisa u weyni waa inu isaguna khaaliq yahay inta ka soo hadhayna makhluuq tahay subxaan waa mid waxa kaloonay karaynin buu laha yidhi nasran walaa anfusahum yansuruun inay iyagu isu hiiliyaan iyo kuwa caabuday inay u hiiliyaan haddii la helo ila waa lays hayaa adduunyadae haddii cadhow helo halka ilaahay awliyadiisa ugu hiiliyo ee uu isgarab taago ee safkooda uu ku jiro ka sanam caabuday ama hayr allah waxuu hiiliya ma maalintii beder markii la dagaalamay waxaan leeay cafwan uxud dagaalkii uxud ee la kala food qaaday ee meydkiiyo dhaawaca la kala guranayay ayaa waxaa tiraabay oo dhawaaqay meel dheer intuu isku taagay abu sufyaan oo horkacayay colka gaalada markaasaa wuxuu uhi lana alcuza walaa cuza lakum mar annagu waxaanu leenahay saramka cuse la yidhaahda idinku bilaacusaati waxaa sidaa idiin galay bilaacusaati nabigu wuxuu war dee ninka u jawaaba nacaskaasoo kale mid laga aamusa maaye haloo jawaaba maxaanu nidhaahnaa bay yidhahdeen asxaabtu waxaad tidhaahdaan buu uhi lanaa mawlaa walaa mawlaa lakum annagu hiiliyaanu leenahay iskaayo garab taaga laakiin bilaa hiiliyaa idinku wuu iska aamusa leannahu yacrif wuu garanayaa sanamku inuu bilaa hiiliyaya in la iska sheegta un mooye inaanu hiilimaad keenin haddaan hanuunka ugu yeedhaan laa yatabicukum idinma raacayaan war kaalaya xagganaa lagu hanuunaa halkaa waa ku jajabaysaan halkaa waa laydinku dilayaa iska kaalaya wuu yuururaaba halkan wuu yuururaa waa kii nebigu intuu u yimi maalintii fadxu maka ee sanadii sideedaad intuu ul soo qaatay sanka sanka indhihii burburnaa ee loo sameeyey iyo gafuurkii saasuu ugaga gujinayay jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa isagoo saa ugaga gujinayay ushii sawaaun calaykum adacawtumuuhum am antum saamituun saamituun waa isku mid inaa ka aamusaan iyo inaa u yeedhaan leanna waa qolfoof weli wuu way socotaa ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi buu ilahay yidhi kuwa caabudaysaanaan alla ahayn cibaadun amhaalukum waa addoommo idinkoo kale ah fadcuuhum u yeedho caabuda u yeedha falyastajiibu lakum bal ha idiin jawaabeen in kuntum saadiqiina haddaa run sheegaysaan ilaahay wuxuu idhi isagoo baraarujinaya oo caqligooda la oo soo jeedinaya kuwii caabudaya sanamka alahum miyay leeyihiin waxa caabudaan arjulun yamshuuna biha adime ay ku socdaan ma leeyihin talow am lahum aydin gacma miyay leeyihin yabdishuuna biha ay wax ku qabtaan am lahum acyunun indha miyay leeyihiin yubsiruuna biha ay wax ku arkaan am lahum aadaanun dhega miyay leeyihin sanamyaashu yasmacuuna biha ay wax ku maqlaan intaa mid damba leh qul waxaa tidhaahdaa haddaba udcuu shuraka'akum waxa aa caabudaysaanan sanamyaasha u yeedha uma kiiduuni iishir shirqoola oo iisoo xadhig maleega falaa tundiruuni aniga waxba ha ii kaadinina waxallo waxa iila hadhaan ma jiro waxaa la soo adeegsanayaa sow indhalaawe dhagalaawe qalbilaawe ma aha waa intaa adimalaawe gacmalaawe intaasu ku abtirsamay waxa ilaah laga dhigay kaa kol hadduu arrinkiinu ku tiirsan yahayna yeedhmadii aan maqlayn een madaarigtii dareemayaashii lahayn een xawaastii lahayn een arkaantii lahayn ee qolfoofkii halkaa yuurura dee u yeedha oo uma kiiduuni falaa tundiruun aniga iishirqolo waxba hayla hadhina ilaahaa doonaysaanba soo isticmaala taasaa dhaabad la yidhaahda waa dhaabad macneed waxa weye taxadi waxa weye isku kalsoonaan waxay yihiin baa loo sheegaya Eh, sidaasaanay ahaayeeno had iyo jeer marka la doonayo in laga eriyo sanamyaashaasoo dadka la islaamiyo xaqiiqadan qur-aanku uu soo bandhigay ayaa dadka caabuda loo soo bandhigi jiray tusaalayaal badan bay leedahay nin asxaabiya wuu islaamay oo dhallinyaraha reer madiinaaho wuxuu doonay inuu waalidkii soo jeediyo soo baraarujiya laba dhallinyaraabay ahaa islaamyaashii ay caabudayeen waalidku ayuunbay u tagaanoo habeen burushbay wasakhabay mariyaan habeen dhanbay fujiyaan habeen way sii foorariyaan subaxii unbaa loo yimaadaa intay calaancalanunbay safeeyaanay toosiyaanay tiiriyaan habeenkii dambeu ay baktiye lugta ugu xidhay dabeetana wuu iskaga tegay gabay buu tiriyey ninkii dhahalka caabudayay ninka waxaa samaynaya waalidka u ahaa uu kaga warramayo kaniina aanu ilaahayn hadduu ilaah yahay inaanu ay bakhtiye ag fadhiye halkaasu dabeetana kaga dhaqaaji walahi haddaad ilaah tahay ay bakhtiyey inaana dugsateen buu abu alax isagoon islaamin ayaa wuxuu usoo geed fadhiistay asxaabiyadii mujaahidada ahayd ee umu sulaym lo odhan jiray anas hooyadii anas dee nin horaa ka dhalo maarata ka horreeya abidalax dabeedna wuxuu ihi waxaan doonayaa inaan ku guursado waxay tidhi abu dalxow miyaanad la soconin ilaahyaasha aa caabudaan annahu yanxatuhaa cabdu aali fulaan reer hebel addoonka ay leeyihiin baa ilaahyaashiina qora gudinku qora miyaanad arkayn annahaa taxtariq binnaar ilaahyaashiinaasi dab haddii lagu shido way iska gubataa haddaba haddii aad doonayso inaad guursato meherku weydiin maayee qolfoofka iyo qoryahaasun ka soo dulkaco islaam bal waan isku noqon buuiyo dib uu iyagii ugu noqdo uu eegeegayo uu ag wareegayo dabeedna mar danbuu ku soo noqday wuxuu idhi wixii aad ii soo bandhigtay waan aqbalay islaamnimadiina waan aqbalay saa daraaddeed mahalihiina waan ka tegay waayahay bay tii wax meheroonku weydiinayaa ma jiro anas bnu maalik markuu hooyadii ka warramaya wuxuu leeyahay famaa kaana lahaa meherun ila alislaam islaamnimadunbaa islaantaa meheru ahayd diin ilaahay bay ugu howlgashay xaqeedii marka waxay ahayd wax lagu baraarujin jiray oo qur-aankuna ilaahay isagaa cuquusha abuuray oo yaqaana siduu u qanciyo nabi maxamedou la hadalo waxaa tidhaa inna waliyi allah inna waliyii ka aniga tiiriyahayga ah ee gargar barbar taagani allaahu weeye alladii ilaahi weeye nasala alkitaaba qur-aanka soo dejiyey wa huwa isagu yatawallaa waxa uu xil qaadaa oo uu garab qabtaa asaalixiin dadka waa wanaagsane toosan waaladiina tadcuuna min duunih kuwaa caabudaysaanaan ilaahay ahayni dad yahow laa yastatiicuuna ma karayaan nasrahum nasrakum inay idinka idiin hiiliyaan walaa anfusahum yansuruun naftoodana waxba uma tarayaan wain tadcuuhum ila alhudaa hanuunka haddaa ugu yeedhaanna laa yasmacuu idinmaba maqlayaan wa taraahum waa arkaysaan kuwaa iyaga ahee caabudaysaan dad yahow yanduruuna ilayka iyaga oo taraahum waad arkaysaa qofyow lala hadlayo waa khitaab limufrad yanduruuna ilayka iyagoo kusoo eegaya wahum laa yunsaruun wahum laa yubsiruun waxna ma arkayaan saas wey farqigaasaa udhexeeya in allah huwa daaru naafic waa ka dhib iyo dheef bale markaad shakida iyo markaad warwarta iyo markaad baqataba isagaad ku tiirsanaysa isagaad u cararaysa nebi ibraahim calayhi salaam siduu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah markii la saaray bahalkii manjaniiqii lagu tuurayay dabka isagoo halkaa saaran oo ay u hadhay unin keebka la qabtoo dabka lagu tuuro ayuu malaguu yimi waa la tijaabinaya dabeedna wuxuu malaku jibriil leeya maxaan kuu qabtaa adiga ama anta falaa xaajata lii bika wa ama allah fa inahu yaraanii adiga kuuma baahni buuri ilaahayna dee way arkayaa ina waliya allah aladii nazla alkitaab wahuwa layatawala saalixiin dabeedna wuxuu uhi xasbiya allah wa nicma alwakiil eraygaasaa ugu dambeeyey ilaahay baa igu filan cid la tala saartana ugu wanaagsan asxaabtuna markii la gaashaanbuurtii gaaladoo dhammi weyse soo wada urursadeen wuxuuna yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil marka sidaa weeye wa huwa yatawalla saalixiin weli macnihiisu waxa weeye kii lahaa weliyullaahi marka la leeyahay qofka saalixa ah wanaagsan weliyullaah ilaahay buu u yahay mid garabsaday ilaahay baana arrinkiisa xilqaaday ilaahaybaallahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila nuur waladiina kafaruu wliyaauhum aaquut saasay dadku u qaybsan yihin ama waxaad dooranaysaa wilaayada ilaahay iyo garabsigiisa ama waxaad dooranaysaa shaydaan labadaasay dadkii u kala baxeen kalsoonidaasuu qaba qofka muslimka ahi marka xaaladdu ay adkaatana wuxuu ogsoonyay inuu hel qaaliyan leeyahay mana warwarayo kuwa haddaba tan waaye ilaahay waa hadalkiibuu maaragtay ku soo celiyay mar saddexaadoo waxauhi kuwaa caabudeen idinkana idinma helin karaa naftoodana uma heelin karaa eeg qur-aanku mar walba nas qadiyada nasriguu soo qaataa nasriga qadiyata nasr ayaad arkaysa iyadoo lagu celcelinayo idinma heelin karaan iyana naftooda uma heelin karaan nasrigu wuxuu imanayaa mar dhibku haysto in dheef laguu soo kordhiyo oo wax lagu biiriyo waxa ka horaysa horta in balaayo lagaa joojiyo cadow aysaysaan in lagaa dhiciyo waxaad ka cabsanaysa in laga hakiyo horta balaayo in lagaa joojiyaaba ka horraysa in khayr lagu kordhiyo asaaskii intifaacaba halkaas haddaba eh, ka waxba kugu tari waay muxuu kuu kordhinde haddaa hanuun ugu yeedhaanna ma maqlayaan wa yanduruuna ilayka wahum laa yubsiruun de waynu ahrinaynaa laakiin bixamdi illaahi wa fadlih innagu dee dad muslimiina baynu nahayoo sanamyaashaa maynaan arag laakiin dee sida qur-aanku tilmaantan uu tilmaamayo marka aad had iyo jeer wixiis hortaagto ayaad aad iyo aad ula yaabaysa beri baan hindiya tegay oo hindiya waxa ku badan sanamyaasha <coughs> sanamyaasha aad iyo aad ugu badan bagwaan bay idhahdaan bagwaan bagwaanadaasi way kala duduwan yihiin faraaraha ay leeyihiin waa noocnooc midba kalar bay u sameeyaan iyo midabo siday usii kala yihiin xajmigooda wuu kala waawan yahy midig wuu yaryahay Ehm, sanamyaashaa qaar bay qaabilsiiyeen waxbarashada oo ardaydu hortegaysaa qaar baa lacagta qaabilsan oo tishaartu ay hortegayaan qaar baa dhalmada qaabilsan sidan qur-aanku uu ka waramayo qolaba waxa markaa waxa aad aada iyo aada aayaadkan iyo macnaha ay sheegayaan u xusuusanaysaa shaygii oo noocan qur-aanku uu wataraahum yanduruuna ilayka wahum laa yubsiruun waxaad arkaysa iyagoo kusoo eegayooo aan ku arkay wixii baa loo egaysiinayaa naaga caman buurbuuran oo soo fadhida oo indho fataatiira leh oo xirribaheedii loo xamuuradeeyey oo haddana aad qof moodayso oo koortii loo garaacayo oo kolba ka soo booqdaa koor garaacayo uu toosinaya ilah wuu seexday dabeedna way toosinayaan toosinaya mid xokayna baa jira oo isaguna kii yimaadaba halkan oo idinka arko hinduuska halkan ay ku leeyihiin bar yaroo cas bartaasu kolba qofkii yimaada u marinaya markaa kolkaad sidaa u eegto adigaaba naxayaba leannahu tilmaantan qur-aanku kuu sheegaya ayaad arkaysa ood ka jiicoonaysa waaya intaa markaynu soo dhaafnay suurad wax fara badan bay ka soo hadashay gebagabadii waxay noqotay suuraddu inuu ilaahay ka warramayo subxaanahu wa tacaala xaqiisa iyo xaqa qur-aanka iyo xaqa ummadda akhlaaqda wanaagsan ee ilaahay lagula noolaanayo ee waxyiga lagula noolaanayo ee ummadda lagula noolaanayo insaanka iyo ummadduna waa akhlaaq haddii akhlaaq la waayo ma jiro sharaf iyo karaamo iyo macaan nololin leedahay ma jiro diin baana ahlaaq leh nabiguna wuxuu uhi inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan si aan u dhammaystiro ayaa la ii soo saaray ayuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka aayaadkani xuquuqdaasay ka warramayaan oo waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay uu leeyahay wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaasaan walaa takun min alkaafiliin waa xaqii ilaahay waxaa xaqii qur-aanku ilaahay ka hadlayaa waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun xaqii ummaduu ka hadlayaa hudil cafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ummadda inaad si wanaagsan oola dhaqanto oo aad u dulqaadatood xaqeeda siisa shaydaan baa kaala dagaalamaya sidee looga gaashaamanaya godkeebaase laga galaa intaasoo dhan baa tilmaamahaasa lagu siinaya ummaddu hadday ku dhaqanto ay qurux badnaanayso ilaahay wuxuu uhi kudil cafwa dulqaadka ogow waamur bilcurfi samahana dadka far waxa wanaagsan wacrid can iljaahiliin dadka ka dhacsan ee aan aqoonta lahayna jaahiliinta ana iskaga jeeso ha la wadin waimaa yansaqannaka hadduu kaaga yimaado min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun gujo waswaas hadduu jug ku siiyo irbadiisii dheerayd fastaciid billaah ilaahay ka magan gal innahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlo wax walba ogsoone saasaa rabbuna uu leeyahy hudi lcafwa wamur bilcurf macnaha markay wax kugu yimaadaan arrintuna arrintaada ay naftaada husaynayso cafiska iska ogow nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cafiska ilaahay qofka wuxuu ugu kordhiyaa cisi maa zaada allaahu cafwan ilaa cisan azaad allahu cabdan bicafwin ilaa ciisa addoonka cafiska ilaahay cisi buugu kordhiyaa dadkuna waxay dareensan yihiin addoonka in cisiga nacsiba ugu korodho ayay dareensan yihiin dabeedna waxay idhaahdaan qofku hadduu farku saaro shan baa la saaraa si raganimadaada aad u muujiso iyo awoodaada iyo inaad mid adag tahay macnaha musalaxa dadku isticmaali jiray mid kasoo horjeeda oo kii saxnaaya buu dadka nebiguu sheegayaa wuxuu leeyahay sidaa moodeen maahee qofku wixii la yeelaba inuu ka jawaabo kuma helo cisiga ee waxa uu cisiga ku helaa iyo awooda sare iyo ka adkaanta cafiska curfigana dadka far kaa ku xumeeye laftiisa macruufka far ha khajilee jaahilkana iskaga jeeso oo jaahilkood la wado walaa tumaari jaahilan fatatcaba adigoo kaa la murmo waad daalaysa waad xiiqaysa leanna laga gungaari maayo dee nin meeli soo xidhaysa maahayn waayo akhlaaqda fiican cidda aan lahayn baa jaahila xurubnu qays ninka la odhan jiray baa wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii xufaadda ahayd ee cumar binu khadaab la talintii iyo xokaynta u ahayd ee ka agdhoway madaxtooyada joogta cuyayna nin la yidhaahdo oo ilma adeeryihiin baa wuxuu idhi waar xurow cumar idagaa saaxiibtiin waana madaxweynihii muslimiinta muraad baan u laayay igeen waaya buuhi waa u geeyey markii uu ninkii umar hortegay unbuu balaayo ka sii daayay yaa cumar laa tuctiina aljazl walaa taxkumu bina alcadl waar wax buurbuuranna nama siisid cadaaladna naguma xukuntid maxaad la fadhidaa meesha macnaan buu kaga qaadqaaday waxaanu cumar ahayn oo been abuurad ayuu dhiibay cumarna dee wuu cadhooday ila xaq buu leeyahay waxaanu ahayn baa lagu sheegay markuu arkay inuu cadhooday ayuu ninkii xurri ilaan xaafidka marka horeba cumar wuxuu isu soo ag fadhiisiiyey inuu aayaadka xusuusiyo ayuu agtiisa usoo fadhiisiyey kolkaasuu ihi cumarow ninkan waxaan kumaanaan wada socon ilaahayna wuxuu ihi khud ilcafwa waamur bilcurf wacrib can iljaahiliin aayaddaasuu ku akhriyay waina haada min aljaahiliin kanna jaahiliintu ka mid yahay waxa kasoo fulayba baynu arkayna amiirulmuminiinka uu kula hadlaya wa kaana cumaru waqaafan cinda aayaati illaah cumarna marka aayad la akhriya uu istaagi jir wixii hayay ka degay sidhinkiibuu ka dabciyeyoo dabeedna cumar wuu iska daayay ninkii waaya nasqigu waimaa yanzaqanaka min ashaydaani nasqun nasqigu waxa weeyaan labaadyada iyo waswaaska iyo kicinta iyo abaabulku shaydaanku qofka ku haya wey qofkoo iska caadiya ayuu shaydaanku soo xulayaa marka xaraaradiisu cirka geynaya xumaan kastaba uu ku tallaabsanaya qofka nasqigu waa kaa waa injection irbadaa intuu dhag ku siiyo qofka dabeedna qofka aan cidiba qaban karayn uu cerka marayo nasqi waa gujadaan ilaahay ka dayro haddaba rabbi wuxuu xusay gujada shaydaanku markay timaado ilaa waa laynagu sallidoo shaqo kale ma lahae shaydaanku innagaa shaqo u ah markay shaydaanku uu dadka kusoo jahaystay irbaddaa uu ka taagu waswaasiyo way kala baxaan dadku qofna ilaahay buu xusuustaa uu isqabtaa qofna shaydaanka la kaca labadiibaa ilaahay midna ammaanay midna eedeeyey ina aladiina taqow kuwii ilaahay ka cabsaday idaa masahum marka uu taabtu ku habsado daa'ifun min ashaytaan waswaas shaydaanka xaggiisa ka yimi tadakaruu ilaahay bay xusuustaanoo fa idaa hum waaba iyagoo mubsiruuna arkaya xaqa way istaagaan wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahooda ikhwaanuhum walaalaha shaydaanku yamuduunahum waxay shayaadiintu u kordhiyaanay kusii riixaan filqayi baadidii halowga uma laa yuqsiruuna kamana gaabsadaan dadkii saasuu noqdayoo qofka ilaahay ka cabsanaya marka uu taabto daa'if dayfna waa lagu waa quraadu ay akhriyayaan qaarkood dayfun iyo daa'if waa waswaaska shaydaanka nasqigii iyo daa'ifkii baa isku macnaa labaadyadiisa iyo waxa soo haraaciyaya qofka markay taasi ku timaado tadakaruu fa hum mubsiruun ilahay bay xusuustaan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim ayuu leeyaha uu isxusuusanayaa fa hum mubsiruuna alxaq ilaahay bay arkayaan oo xaqay arkayaan oo xumaantay arkayaan dhag halkaasu isku taagaya waa sidan cumar oo kale cumar markuu shaydaankii gujiyey ee uu cadhooday aayadda la xusuusiya uu istaagay wa ikhwaanuhum macnaha damiirku wuxuu noqonayaa shayaadiinta shaydaanka walaalihii yamuduunahum shayaadiintiibaa u kordhiya shaydaankii iyo kii faasiqiibaa ilaahay walaala ka dhiga waa walaaleen mar alla marka waswaaskii uu ku dhaco shaydaanku wuxuu usii kordhinayaa un baadida wuu kusii riixaya wuu sii soconaya ilaa uu libdho mana ka joogsanaya gaaladii baa ilaahay arrinkoodii uu noqday waidaa lam taatihim biaayatin nebi maxamedo haddaanad aayadu keenin qaaluu gaaladii waxay idhaahdeen low lajtabaytaha oo maad iska samaysatid maad iska abuuratid aduguba mucjisada qul waxaad tidhaahdaa innamaa attabicu waxaan raacayaa maa yuuxaa ilaya shaygii layga waaxyooday min rabbi ilaahayga xaggiisa haadaa qur-aankani basaa'iru waa indho waa xujooyin min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka yimi wahudan hanuun weeye wa waraxmatun naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun dad ilaahay rumaynaya markay ku idhaahdaan mucjiso keen ee tidhaahda waar mucjisada ilaahay bahaya hadduu isiiyuun baan heli dee haddii kalena bashar baanuma keeni karo waxay idhahdeen lowla jtabaytaha lowla khtaractaha maadee iska samaysatidoo haddii aad nebi tahay intaa inaad dee kartaabay ahayde xabad mucjisaada inaad iska samaysaabay ahayd bay leeyahy si dhib yarba isaga odhanayasiyaas ku jiro war aniga waa la ii waxyoodaa aniga waa la isiiyaa aayaadka qur-aanka waa la isiiyaa aayaadka mucjisaadka ah anigu malihi awoodda ah qur-aankana ilaahay oo ammaanay waa basaa'ir basaa'irtu waa indhaha quluubta qulubta indhaha qulubta furaah waa xujada qofka hagaysa waa iftiinkii xaqa tusinayay hanuun iyo naxariisba dadka iimaan kale buu yahay aadaabtii lagula dhaqmayo waa tan qur-aanka wa idaa quri'a alqur'aanu marka qur-aanka la akhriyo dad yahow fastamicuu lahu dhagaysta oo wa anshituu aamusa lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto aadaabta waa taa kolka qur-aanka la akhriyo aamusa dhagaysta oo aamusa naxariis ilaahay baa idin heli ilan asalkeedaba qofka qur-aanka dhagaysanayaa ilaahay hadalkiisii buu dhagaysanayaa ilaahay baa tilmaamaya ilaahay buu ilaahay buu la sheekaysanaya subxaanah wa tacaala waa kii nabiguna lahaa waxaa baan jecelahayba asxaabta ku lahaa in la igu dul akhriyo oo aan ka dhagaystaba cid kaleba marka halkan lagu akhriyayo waa salaada dhexdeeda iyo marka uu qofku dabada joogo ee uu ka baxa salaadaba mar kastaba hade kol haddii kalaam ilaahay uu baxayo in wax kale lagu dhereeriye ma aha inaad kasii jeesatana maaha labuu ilaahay israaciyey aamus iyo maqal aamus iyo dhegaysi waxaa suuragala qofku inuu aamusay laakiin uu yahay maqano jooge oo uu iska fikirayo oo uu maqan yahayba waxaa suuragala inuu isku dayayo inuu dhegaysta laakiin hadal uu ku dhex wado isma qabtaa saasaa lagu dhadhamin karaa hadalka ilaahay adaabtuna waa caynka masale fiqiya culimmadu ka soo saaraana waxay leeyihin imaamku kolkuu dadka tukinayu qirada ahriyayo faatixaba lama ahriyayo suuradna lama ahriyayo qolada madhabtaa ku tagtay nusuustay daliishadaan bay ka mid tahay kolka qur-aanka la akhriyayo dhagayso aamusta baa layidhi dhagaysa dhagaysta oo aamusa marka waa inaan faatixada la akhriyin suuradda halkaasay ku tegeen laakiin sida dee raajixi waa in faatixada aan laga tegayn wadkur rabbaka ilaahaaga xus nebi maxamedoo fii nafsika gaar ahaantaada u xus tadarucan adigoo isu gaabinaya oo miskiin iska dhigaya isdhuldhigaya wakhiifatan adoo ilaahay ka cabsanaya ilaahay xus wa duuna aljahri adigoo aan kor u qaadaynin min alqowli hadalka duuna aljahri koruqaad wax ka sokeeya min alqowli hadalka hadal dhexdhexaada ah. bilquduwi gelinka hore iyo wal aasaali gelinka dambe walaa takun ha noqonin min alkhaafiliina kuwa ka dhacsan ee aan ilaahay xusuusnayn ina aladiina malaa'igta cinda rabbika ilaahaaga agtiisa malaa'igta jooga qaaliga ah laa yastakbiruuna iskama weyneeyaan can cibaadatihi caabudidda ilaahay wa yusabbixuunahu ilaahay bay ammaanayaan ay u tasbiixsanayaan waxaanu qalminay ka hufayaan walahu keligii ayay yasjuduuna u sujuudsaynoo cid kale kuma daraan ilaahay xaqiisiina waa kan subxaana wa tacaala suuraddu inay macnaha asalkeedu towxiidka ahaa iyadiyo suuratulancaamba ku nuuxnuuxsanaysabadaw aasays gebagabadaasaa kuu muujinaysa bilowgiiyo dhammaadkiiba ilahay isku xidhay hadduu qiso ka warramay qayb hore iyo hadduu qayb dambe ka warramay iyo hadduu taariikhda ummadaha xusay iyo hadduu aayaadka xusay kowniga ah mid walba tawxiidkaasu daliilu ahaa ilaahay ku xus fii nafsik naftu maxay sheegaysaa khaas ahaantaada markaad ilaahay xusaysana cidis tusiso maaha cidis ma tusinaysid isagaad iska dhisaysa xuska ilaahay waa inuu noqdaa mid shucuur iyo dareen naftaada u leh oo dhadhan kuu samaynaya oo wehel ilaahay aad dareemayso sifooyinkan iyo tilmaamahan adigoo leh tadarucu waa baahi baahibaad muujisanaysa haddaad ilaahay baryayso iyo haddaad xusayso iyo haddaad ammaanayso khiifaduna waa adoo cabsi muujinaya aadaabtii waxaa ka mida inaad duuna aljahri min alqowl jahrigu waa karuqaad markaad ilaahay u daakirayso fikri wado iyo markaad duco wado iyo markaad qur-aan wado midna ha qaylinin wey nebigu wuxuu lahaa arbicu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'ila waar naftiinna ukaadiyo ha qaylqaylinina markaa ilaahay baryaysaan mid dhegala oo maqan ma baryaysaane mid idiin dhow idin maqlayaa baryaysaanoo ilaahaya subxaana wuu idin maqlayaa galinka hore galinka dambe waxay sheegaysaa ilaahay dikrigiisa ha kala goyni yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kafiira xus badan ilaahay xus maba ka maarmaysidba tallaabadu qofka muuminkii qaadaaba waa dikr gurigaaga markaad ka baxaysa iyo markaad galaysa iyo xamaamka markaad galaysa iyo markaad ka baxaysa iyo markaad suuqa galaysa iyo markaad ka baxayso masaajidka markaad galaysa iyo markaad ka baxayso markaad seexanaysa iyo markaad soo toosayso markaad dharka xidhanaysa iyo markaad bixinay waxoo dhan waa wada dikr xayaatadaada leanna waqti ku dheeri ma jiroo dhulka kaaga dhacaya aafiliin ha noqonin ka ka mid noqonin dadkuna waa labadaasu Ah, qofna waa qaafil qofna waa daakir adugu waxaad noqotaa maxay qofka daakirka ah saasaad ku liibaanaysa tusaalaa lagu siiye haddaba laba tusaalaa jiro oo inagu khalqiga ilaahay u abuuray caalamkan waa saddex namuudaj ama saddex makhluuqoo cajiila ah. qola waa tusaalay ku yihin khayrka qolana tusaalay ku yihin xagga sharka innaguna waynu udhaxayna tusaalay ku yihiin oo kuwa ku talax tegay xagga sharka waa shayaadiinta malaa'igtuna khayrkay ku tegeen inaguna waynu udhaxaynaa haddaba kuwan xagga bidixda kaaxiga ha u leexanine kuwan kale tusaale ka dhigee malaa'igta waa wanaagsan ina aladiina cinda rabbik malaa'igta ilaahay agtiisa qaaliga fadliga badani laa yastakbiruuna can cibaadati cibaadada ilaahay iskama weyneeyaan laanna waxay ogyihin waxa loo abuurayba inuu cibaadaya ilaahay bay u tasbiixsadaanoo ay u sujuudaan marka aduguna ilaahay cibaadadiisana ha iska weynaynin ilaahayna u tasbiixso ilaahayna u sujuud sidaasaa addoonnimadii aad ku xaqiijinaysaa wallahu aclam